أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشافعي الحضرمي رحمه الله تعالى الردة هذه تني أحكام الردة وردة دين كلابشدة أحكام تيديو qofku hadduu diintii islaamka uu ka laabto isagoo muslim ahaan jiray maxaa lagu xukumi xukunkiisu wuxuu noqon doono axkaamteediiyu sheekhu halkan uga hadlay raximahu llahu tacaala alriddatu riddadu luqatan min luqatin xagga luqada arrujuucu laabasho weeye canishay shayga laga laabto ilaa gayrihi shayga gayrkiina loo laabto ridada xagga luqada carabiga waxaa lagu yidhaahaa waa in shay laga laabto meel kalena loo laabto wa sharcan min sharcin xagga sharcigana qad cuman shaksi goyntiisiiw shaksigaas yasixu talaaquhu furiinkiisu uu ansaxayo oo haweenay hadduu furo furiinkiisu uu ansaxayo alislaama islaamnimada inuu jarow bikufrin bisababi kufrin gaalnimo sababteeda waa inuu islaamnimadii ku jaro casman min casmin go-aanna uu ku gaaloobay wuxuu go-aansaday inuu gaaloobayo aw qowlan min qowlin ama hadal uu ku gaaloobay hadal lagu gaaloobayuu ku hadlay aw ficlan min ficlin ama ficil ahaan uu ku gaaloobay oo ficil lagu gaaloobayuu sameeyey taasa waxaa la yidhaha riddaa la yidhaha ridda wuxuu ku yidhi sheekhu sharci ahaan riddada waxaa sharcigu u yaqaanaa qadcu man shaksi goyntiisii weeye shaksigaasoo yasixu dalaaquhu furiinkiisu uu ansaxayo qofka dalaaqiisu ansaxayana kitaabu dalaaq ayaanu ku soo qaadanay waa an yakuuna mukallafan mukhtaara qofku waa inuu qaangaar yahay ikhtiyaarkiisana haweeneyda uu ku furo shuruudahaasaa loo shardiyi jiray qofka dalaaqiisu uu ansaxayo ridda markii la joogana qofka la leeyahay murtaduu noqon kara oo islaamku uu ka ridoobi oo axkaamta soo socota dusha laga saarayo waxaa shardi ah an yakuuna baaliqan caaqilan mukhtaaran waa inuu qaangaar yahay qaangaar la yidhi maxaa baxay saqiir hadduu ridoobo axkaamtii riddadu ka dhalanayso ma ka dhalanayso axkaamtii riddada lama dul saaro waxaa kaloo sidaas oo kale axkaamu ridda aan la dul saaraynin qof waalan hadduu afcaal ama hadallo lagu ridoobayo uu ku hadlo looma qabanayo isagan ictibaar mala waxaa kaloo shardi aanu nidhi man yasixu dalaaquhu waxaa soo gelaya mukhtaar inuu yahay qofku ikhtiyaarkiisii inuu riddada ku sameeyo amaa qofka haddii la ijbaaro oo ijbaar yacni lagu khasbo la yidhaaho islaamnimada ka bax ama waa lagu dili erayada markaa uu islaamnimada uga baxayo ku hadlo laguma xukumayo riddo lanuu naftiisa u baqay marka shuruudahaasi uula jeedaa sheekhu markuu leeyahay qadcu man yasixu dalaaquhu qadcu man yasixu dalaaquhu marka waxaa kaloo soo gelaya haweenkii naftoodii dee raggan kaliyuhu riddadu kuma dhacdee haweenka naftoodu riddadu way ku dhacdaahe maxaa yeelay haweenayda nafteeda man yasixu dalaaquhu waxay ka soo geli kartaa لأnه waxaa ansaxaya min baabi tafwiid الdalaaq ilى الزawja waxaa iska ansaxaya haweeneyda in ninku dalaaqii uu u wakiisho uu yihah waxaan kuu wakiishay inaad isfurto hadhow hadday isfurtay tiraah maadaama dalaaq aniga ad ii wakiilatay dallaqtu nafsii dalaaqidu ansaxay sharciyan dalaaqidu ansaxay marka iyada nafsadeeda waxay soo geli man yasixu dalaaquhu bitafwiid wakiilashay ku ansixi iyadana dalaaqii haddii haweenka yani haweeneydii uu qabay ninku uu ku yidhaaho naftaada fur waan kuu wakiishay naftaada inaad furta isfur hadduu yidhaaho oo ay tidhaahdo dallaqtu nafsii dalaaq waa saxiix marka iyaduna arrimahan soo socda hadday ku dhacdo haweeneyda iyaduna waxay noqoneen murtaday noqon qadcu man shaksi goyntiisii weeye shaksigaasoo yasixu dalaaquhu dalaaqiisu uu ansaxayo alislaama uu jaro islaamnimadii uu jaro bikufrin bisababi kufrin gaalnimo sababteeduu ku jaray islaamkii uu gaalnimo ku jaro uu gaaloobay cazman min casmin go aansiyuu ku gaaloobay qalbiga ayuu wuxuu ka go-aansaday inuu diinta islaamka isaga baxo walow mustaqbalkaba ha niyeysto inuu diinta islaamka isaga baxo maalan usbuuca soo socda ama bisha soo socota ayuu go-aansaday inuu gaaloobo saacaddan uu gaal yahaba marba haddii qalbigaba uga soo dhacay mustaqbalka gaalow haba is yiraa mustaqbalka iyadoon la gaarin marba qalbigama kaaga soo dhacday gaalow saacaddaasuu gaal yahay qofka oo murtad uu noqon marka saasuu sheekhu ula jeedaa casman waxyaalaha lagu gaaloobo waxaa ka mid a ah go-aan inaad qaadatid go-aan inaad qaadatid ayaa lagu gaaloobo go-aankaa haddaad doonayso ama hadda go-aanka ula jeed ama mustaqbalka ula jeed qofku hadduu yidhaaho bisha soo socotaa ayaan gaaloobi hadduu go-aansado qalbiga uu ka niyeysto saacaddaasuu gaal intaan bishiiba la gaarin lannu casmiga wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keenaya riddada iyo gaalnimada ayuu casmigu ka mid yahay ow amase qowlan min qowlin xagga qowlka iyo hadalka ayuu islaamnimadii ku jaray ama wuxuu ku dhawaaqay waxyaalo lagu gaaloobayo ayuu ku dhawaaqay maxaa ka mid a ah ka nafyi saanin aw nebiyin aw takdiibi allihii saanicahu diidaba allihii ifkaan abuuray oo makhluuqaan makhluuqaadkan oo dhan abuuray adduuniya aakhiraba iska lahaa ayuu inkiray oo u diiday ama nebi ambiyada ilaahay ka mid ah ayuu inkiray ama uu beeniyey waa qowl qowl lagu gaaloobow ow jaxdi mujmacin calayhi macluumin min addiini bidaruurati bilaa cudrin ama waxyaalaha diinta looga ogyahay daruuro ahaan oo dadka dhan ay iska ogyihiin waxyaalahaas inay waajib yihiin ayuu waajibkoodii inkiray tusaale ahaan salaadii waajibkeedii uu inkiray iyadoo salaaddu ay waajib ku tahay ayuu yihi salaaddu waajib bay iguma ah gaal hadal gaalnimo soomkii oo ijmaac yacni lagu ijmaacay inuu waajib yahay isagana uu waajib ku yahay soomku ayuu yihi soomkiiba waajib iguma ah waana qof yacni qaangaara oo wax cudurdaar ahoo uu haysto aysan jirin oo soomkii uu ku waajibay waxyaalaha waajibaadka ah ee ijmaacu uu ku dhacay ee macluum min addiini bidaruura hadduu inkiro wujuubaadka waajibaadkaas waa gaal oo isagana waxaa la leeyahay waa murtad aw amase ficlan min ficli ama ficil ahaanuu ka gaaloobay wax ficil lagu gaaloobay ayuu sameeyey ka sujuudin limakhluuqin ruux bini aadam oo makhluuq oo addoon ilaahay ah ayuu u sujuuday waa ficil lagu gaaloobaya wa ilqaa'i musxafin biqaaduura ama kitaabkii qur-aanka ahaa ayuu meelan habboonayn oo qashanqub oo kale ah ayuu ku tuuray waa ficil lagu gaaloobayo istihzaa'an wuxuu arrimahaas u samaynayo waxaa weeye istihzaa'an wuxuu u laabanaa bikufrin gaalnimadaas wuxuu u sameeyey istihzaa'an min istihzaa jees jees ayuu gaalnimada u sameeyey diinta islaamku ku jeesjeesa oo amase cinaadan min cinaad ama madax adayg ayuu u gaaloobo gaalnimada u sameeyey yani madax adayg maxaa loola jeedaa waa muctaqid ana hada diina xaq qalbiga waa ka aaminsan yahay diinkan inuu xaq yahay laakiin madax adaygu uu inkira wix uu og yahay uu inkirsan yahy inay xaq yihiin diinka islaamku og yahay inuu xaq yahay madax adaygu uu inkira maba jirin waa gaal marba hadduu at madax adaygu u inkiro waan ogahay inuu xaq yahay kaama difaacayso gaalnimada aad ku dhacday amamase ictiqaadan u gaalo ama waxyaalaha uu samaynayo caqiidayba ka tah waa aaminsan yahaba gaalnimada saddexda arrimoodba waa lagu gaalooba istihzaa cinaad iyo ictiqaad istihzaa waxaa wey waa jees wixii asagoo yaqaana oo og inuu xaq yahay islaamkii ayuu jees-jees uugu gaaloy oo u inkirsan waxaa kaloo gaalnimada keenaya cinaad waxaa keenaya ictiqaadkaa keenaya ictiqaad waa aaminsan yahaba waxaan gaalnimadiiu xaqba u aaminsan yahay xaq ayuu aaminsan yahay saddexdaba waxay keenayaan gaalnimay keenayaan maa yufcalu bilmurtadi haadaa midkani maa ay ladii kii weeye yufcalu huwa maaga lagu samaynayo bilmurtadi qofkii diinta ka ridoobay diinta islaamka ka laabta waxyaalihii lagu samayn lahaa iyo cuquubaadkii la marsiin lahaa hore waxaan usoo qaadanay alkuliyaat اlkhamsa waxaa ka mid ah xifd اdiin kuliyaadka shareecada islaamka in la ilaaliyo ay waajib tahay haddii waxyaalahaas lagu tunto ama la dayacana cuquuba ay ka dhalanayso waxaa ka mid ahaa xifd اdiin diintaada inaad ilaashato ood xafido diintaadii haddaad ilaashan weyso islaamkii oo qofku gaalnimo uu ku dhaco maxaa lagu samayn wixii lagu samayn lahaa yustataabu lmurtadu qofka murtadka ah ee diinta islaamka ka laabtay waa laga toobad weydiina xaalan fii xaalin isla xaaladdaa hadda uu gaaloobay ayaa la toobad weydiina waxaa la leeyahay ka toobadkeen waxaan aad ku dhacday ee gaalnimada ah ee khasaarada adduunya aakhira aad ku gaaraysid ka toobadkeenaa lagu wujuuban min wujuubin waajib ahaanaa laga toobad weydin waa waajib in la yidhaaho toobadkeen waajib weeye in la yidhaaho ka soo laabo gaalnimada fa in asara hadduu ku adkaysto hadduu diido toobadii loo bandhigay loo naseexeeyey naseexadii iyo toobadii uu diiday oo uu ku adkaysto gaalnimadii qutila waa la dili markaas oo waxa weeye qoortaa laga gooy maxaa yeele nabiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi man bedela diinahu faqtuluuhu qofkii diinta bedela oo diinta islaamka gaalnimo ku bedel qaata dili u yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu leeyahay waman yabtagi gayra اlislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin qofkii diinta islaamka diin aan ahayn ku bedel qaata falan yuqbala minhu lama aqbalay wa huwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid noqonaa dadka khasaaray mana laga yeelayo qof laga yeelayo diin aan diin islaam ahayn ma jirto waana loo deli maxaa yeele qofkan murtadka ahi gaalada kale waxyaalo uu uga duwan yahay ayaa jira gaalada kale qofku hadduu yacni uusan xarbi ahayn oo muslimiinta uusan dagaal ku haynin oo waddankii muslimiinta uu dhinac uga noolaanayo isagoo gaal si nabadgelyo ah uu waddankii muslimiinta dhinaciisa uga noolaanayo axkaama islaamku ka dejiyey waxaa la yidhaha mucaahad waxaa la yidhaha dimi islaamka hadduu nabadgelinayo isagana waa la nabadgeli hadduusan xarbi ahayn gaal laakiin ninkan gaalnimada soo maray ninkan soo maray waxaan leeyahay islaamnimada soo maray ee gaaloobay wuxuu gaalka uga shar badan yahay waxay ka dhigan tahay isagoo dhahaya islaamkii anaa soo arkay islaam fiican ma aha marka islaamkii u cambaarayn islaamkii u cambaarayna ninka ilaa ninkan islaamnimu soo maray marka gaaladii wuxuu u gudbinaa magac xun iyo muuqaal xun ayuu diinta islaamka gaalada uga gudbino wuxuu war meesha loo socdo oo islaamnimada anaa muslim ahaa jira meesha waxba ma yaallaan saasay ka dhiganta dicaayadu ka fidinaa dadka muslimiinta ahaa sidaas awgeed waa ka shar badan yahay gaalada kale waa ka shar badan yahay lidaalika gaalada kale islaamka haddii xarbi uusan gaalku ahayn si nabadgelya ah waddanka muslimiinta uu isaga noolaanayo lama dilayo laa ikraaha fi diini qad tabayana rushdu min alghay waa ka ilaahay dhahayo jala jalaalah diinta laguma khasbayo gaalku ilaa ilaa soo islaam gaalka asliga ma dhahayo gaalku hadduu asli yahay waddankiisa hadduu dhinac uga noolaanayo ilaa u islaa ilaa yani islaamnimada ku qaado khasab ma la dhahay dacwadaa loo bandhigay khayrkaa loo bandhigay laakiin isaga seef lama dul saarayo hadduusan xarbi ahayn muslimiinta uusan dhibaateynin laakiin ninkan murtadka ah seeftaa dusha saara hadduu istitaabada diido waa la dilaya isaga fain asara hadduu ku adkaysto qutila isaga waa la dil wa xukmuhu xukmu lmurtad murtadka xukunkiisuna xukmulxarbiyi xukmulkaafiri waa gaalka xukunkiisii gaalkaasoo alxarbiyi ee dagaalka loo nisbeeyey markii la dilana meydkiisu wuxuu la mid yahay gaal muslimiinta dagaal ku soo qaaday xukunkiisii uu meydku la mid noqonay oo waxa weeye yacni ma bannaana in janaase lagu tukado janaaso in lagu tukado ma banaana leanna waa kaafiru kaafiru lamana karfarinayo yani aasidana looma aasayo sharaftiisa in la ilaalinaye yani yuusan ku dilaacin oo baktigiisa iyo urkiisa agod un laysaga aasiyo si dadka muslimiinta jermis iyo qarmuun iyo waxyaalaha uusan waddanka ugu keenin ayaa god laysaga tuuri godka waxaa loogu tuurayana calaa sabiili alwujuub ma aha iyo tashriif isaga la sharfayo mooye wasakdiisa iyo urkiisa god ha lagu tooro sidii neef baktiya ha layskaga tooro laakiin salaad janaaze iyo karfan iyo dhaqid iyo waxaasoo dhan ma jiran xataa haddaan looga baqaynin caafimaadka dadka muslimiinta eeyaha waa loo dhigi karaa eeyuha iska cunaa gaal murtado sida gaalkii xarbiga ahay haddaan looga baqaynin dadka muslimiinta jeermiskiisa inuu wasakheeyo eyga xataa uu iska cuni karaa waa gaal xarbigu la mid yahay xukunkiisa وxukmu xukmulmurtadi murtadka xukunkiisa xukmulkaafiri gaal xukunkiisa weeye gaalkaasoo alxarbiyi ee xarbi loo nisbeeyey dagaal loo nisbeeyey milkulmurtadi haaday midani axkaamu milki lmurtadi murtadka milkigiisa milkiga axkaamtiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadli qofka murtadka ah xoolaha uu iska lahaa seliyey dhulkii guryihii uu iska lahaa lacagihii yacni bangiga u yiilay dhaqaalihii maaragta waddanka u yiilay see la ninkan murtadka milkul murtadi qofka murtadka milkigiisa mowquufun waa la istaajinaya milkigiisa waa la istaajinaya yacni laguma tasarufayo muslimiinta looma qaybinayo gooniyaa meel loo istaajin wixii xoola uu iska lahaa gacanta u saari maayo waa la istaajin xoolihiisa fa in maata hadduu dhinto murtadan xaalu yahay isagoo murtada hadduu gaalnimadiisa ku dhinto tabayana waxaa caddaaday zawaaluhu zawaalulmilki milkiga suulidiisii ayaa caddaaday min xiini riddati riddada wakhtigeedii laga bilaabo inuu milkiguba ka zuulay ayaa noo caddaaday yani sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii gaalnimo uu ku dhinto murtadka murtadkaahio toobadii iyo istitaabadii loo bandhigay uu diido oo gaalnimo uu ku dhinto waxaa noo caddaanaya maalintii uu islaamka ka baxay xoolihiisu inay milkigiisa ay ka guureen saasaa noo caddaata marba hadduu gaalnimoba uu ku dhintay haddii marka markuu dhintay maadaama arrintii ay noo caddaatay oo maalintii uu gaaloobay in xoolahani milkigiisa ay ka baxeen ay noo caddaatay see la yeeli maalkaas wa xukmuhu xukmu haada lmaali maalkaas ay noo caddaatay inuu milkigiisa ka suuli xukunkiisu waxaa weeye annahu maalkaasi fay-un maal soo laabtay wey lilmuslimiin muslimiinta maal u soo laabtay weeyo madaxweynaha markaas wuxuu ku bixinaa sidii xoolaha fey-a ah loo qeybin jiray xoolaha fey waxaa loo yaqaan waa maalun xasala lilmuslimiin biduuni qitaal waa maal muslimiintu ay heleen oo gaalada ay ka heleen biduuni qitaal iyagoo wax dagaala aan gaalada ku qaadin maal ay ka helena waxaa la yidhaha fey waana noo iman doono xoolahaas marka fey ayay iska noqon masaalixulmuslimiin iyo dadka maaragtaa qaaliyaalka iyo dagaalada maaragtaa gaalada lagula jiro iyo arrimahaasaa loo isticmaalaha wixii masaalixda dan ay ugu jirto muslimiinta ayaa loogu isticmaalahayaa xoolihiisa ninka murtadka ah wain aslama hadduu marka soo islaamay tabayana waxaa caddaaday baqaa'uhu baqaa'u milkihi milkigiisa baaqi noqoshadiisii ayaa noo caddaatay hadduu diinta islaamka uu ku soo laabto diinta islaamka hadduu ku soo laabtana waxaa noo caddaanaya in maalkii milkigiisa asaga uu baaqi u yahay hadduu gaalnimo uu ku dhintana waxaa noo caddaaday in milkigii uu ka wareegay saasuu marka noqon yani waxyaalihii uu milkinayey oo iska lahaa xagga zawaajka markii la yidhaaho iyo guurka iyo xaaska uu qabi jirana de xaaskiisii saasayba ku kala tageen hadduuba ridoobay haweenaydii sidaasaa nikaaxeydii uu ku fasakhnay haweenaydii yani muslimadda ahayd oo uu qabi jiray nikaaxeydii halkaas ayuu ku baaba-ay marba hadduu ridoobay taariku haadihi middani axkaamu taariki salaad kii salaada ka tegey axkaamtiisii wey halkan sheekha wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala qofka taariku salaadka ah isagana xukunkiisu muxuu noqon ilaa isagana wuxuu ku jiraa kuliyaadkii shanta ahaa qeyb ka mid a ayuu isaguna dayacay kuliyaadka shanta waxaa ka mid ahaa xifdu diin in diinta la ilaashado oo diintaada islaamkaa aada waardiiyeysato ood ilaashato ayaa ka mid ahaa kuliyaadka shantaha taariku salaadku marka wuxuu isagu dayacay acdama ruknin min arkaani اlislaam bacda towxiid arkaantii islaamka towxiidka ka bacdi rukniga ugu weynaa waa salaadii ayuu dayacay qofka taariku salaadkaahu diin isagu ma ilaalin diintiisiina ma uusan xifdin qofkaa marka sida loola dhaqmi lahaa ayuu ka hadlay sheekh taariku salaati salaada qofka ka tegey jaaxidan xaaluu yahay isagoo diiday wujuubaha salaada waajibnimadeediiba diiday murtadun xukunkiisa xukmulmurtad u noqon ilaa murtadka waxyaalaha lagu noqdo waan soo marnayo waajibaad ilaa inkiraa ka mid ah waxyaalo macluum min addiin bidaruura waxyaalo diinta looga og yahay daruuri oo dadka muslimiinta ay wada og yihiin inay waajib yihiin qofku hadduu inkiro murtaduu noqon jira taaruusalaadku marka haduu yidhaaho isagoo qaangaara ah oo caqligiisu dhammaystiran yahay hadduu yidhaaho salaadu waajib iguma ahan waa gaal axaadiista marka gaalnimada taarikhusalaadka ku tilmaamaysana macnahaas ayaa lagu fasiray oo imaamu shaafici uu ku fasiray oo xadiiskii waxaa ka mid a ah, imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay alcahdu aladii baynana wa baynahum assalaa الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر uri نبgu sلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة annaga gaalada waxaa noo dhexaysa u yihi نبgu slى الله عليه وسلم salaadaasaa noo dhexaysa faman tarakahaa faqad kafara salaadaas annaga gaalada noo dhexaysa qofkii ka taga waa gaal نبgu slى الله عليه وسلم xadiiska marka imaam shaafiعي wuxuu ku xambaaray qofkii salaada uga taga inkirid uu inkirsan yahay waajibnimadeeda inkirada waajibnimadeeda uu inkirsan yahay hadduu salaadii uga tago gaal murtada ayuu markaa noqon marka maadaama gaal murtada uu noqday oo sidaa lagu xukumay see la yeeli fa yustataabu waa la toobad weydiina xaalan i xaali isla xaaladana la toobad weydiina wujuuban min wujuubin waajib ahaana la toobad weydiina waa waajib inaan nidhaaho arrinkan ka toobadkeen ilaa murtadaad noqotay oo islaamnimada waad isaga baxday ka soo laabo waajib weeye in la yidhahdo fain asara hadduu ku adkaysto qutila isagana waa la dili hadduu sidii asaguna ugu adkaysto waa la dili axkaamtiisuna waxay noqonaya axkaamtii murtadko quburaha muslimiinta lagu aasimaayo lannu gaal ah gaalnimaa loo dili waa murtad mana la mayrayo ma la karfaninayo waxa weeye qofkii murtadka ayo hadda aanu soo sheegaynay xukunkiisii ayuu la mid yaha waa iska bakti gaal baktiyey gaal iska baktiyey ayuu isaguna la mid yahay wa xukmuhu xukunkiisuna xukmu taariki salaad qofkii salaadda ka tegay oo waajibkeeda inkiray xukunkiisu xukmulmurtadiina kuwii murtadiinta ayu diinta islaamka ka ridoobay xukunkiisii oo kale murtadiintii xukunkoodu qaadan marka wa taarikuhaa taariku salaati salaadda qofkii isaga tegay kasalan min kasalan wehsi uga tegey muslimun isagu waa muslim caasi ah qofku laakiin salaadda hadduu uga tegey wehsi hadduu uga tegay waa wehsanaaho marada iga nijaasa iyo waa wuxuu ogyahay wuxuu leeyahay waan ogahay qofkan inaan ahay laakiin waan isisixi doonaa iyo waa shaydaana ihaysta iyo bal hala iisoo duceeye iyo waa sida luqadaha ay ku hadlaan taarikhusalaadka luqada taarikhusalaadka ay ku hadlaan saas oo kale hadduu qofku yahay xukunkiisu muxuu noqon waa muslim caasi ah muslim caasiya weeye hadduu leeyahay marada iyo nijaasa iyo shaydaana ihaya iyo bal naftiya maaragta iwareerinaysa iyo bal culmo alla halla iisoo duceeyo iyo balaayaa ihaysata iyo luqadahaas hadduu ku hadlaayo waa roon yahay xerada waa ku jira xerada islaamka iyo daa'iratulislaam wuu ku jiraa waa muslim maadaama towxiidka uu qirayo waxyaalo waajiba oo mujmac caleyhi lagu ijmaacana uusan inkirsanayn waa muslim caasiya waana masأalada markaas ay ka doodeen hadda ka hor imaamu shaafici iyo imaam axmed ibnu xambal oo ardaygii imaamu shaafici ahaa jira imaam axmed isagu wuxuu qabay taariku salaadka inaan la kala saarayn ama waajibka salaada ha inkiro ama marada iga nijaasaya wehsi iyo waxyaalaha ha sheegto waa gaal kulligiisa taariku salaad oo dhan waa gaal noocuu doonaba ha noqdo waa sida uu qabo imaam axmed ibnu xambal imaamu shaaficina wuxuu yihi hortaa salaadkan hadduusan waajibkii inkirsanayn ee uu ku andacoonayo maraa iga nijaasa iyo shaydaan ay hayo iyo waxyaalaha hadduu ku andacoonayo yaanan ku xukumin gaalnimo marka imaam axmed marka wuxuu waxaa la weydiiyey oo imaamu shaafici uu ku yidhi haddii taariku salaadkii aad ku xukumtay wehsida salaadda uga tegay inuu gaal yahay muxuu ku soo islaami karaa imaamu shaafici aa weydiiyey imaam axmed beri markuu rabo inuu soo islaamo muxuu ku soo islaamay imaam axmed wuxuu yihi towxiidkuu qirahayaa markuu soo islaamo imaamu shaafici wuxuu yihi ninkaan cumrigiisao dhan waa towxiidsana towxiid maba inkirsanaba towxiid ninkaan ma inkirsana wax waajib uu inkirsan yahay mama jiraan waajibaadka diinta oo dhan hal waajib ma inkirsana markaasu wuxuu yihi salaaddu kusoo islaamaya salaaddu bilaaba imam axmed wuxuu yihi salaadda ayuu bilaabay imaam shaafici marka wuxuu yihi albaabka islaamka salaad miyaa lagu soo galaa mise towxiid qofku markuu gaalku soo hanuunayo gaalku u soo laabanayo gaalnimada uu ka laabanayo albaabka islaamka waxaa lagu soo galaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxameda rasuulullah laakiin gaal markuu soo laabanayo ma dhahayno salaada duko oo saas kuma islaamayo qofka imaam axmed ibn xambal marka wuu aamusay wuu ka aamusay imaam shaafici lanna waxaa caddaaday marka yacni taariku salaadka haddii marka uu gaal lagu xukumayo oo markuu waajibka inkaro amaa hadduu waxyaalahaas ku andacoonayo wehsi iyo waxyaalahaas ay qaadeen shaydaanka uu la tegay oo muslim caasi ah tusanna waxaa la sunneeyaa istitaabatu istitaabatu taariki salaad taariku salaadka toobad weydiintiisii ayaa la sunneeyaa xaala min xaal isla xaaladaas in la yidhaah war salaada duko waa kii wehsida uga tegay war ka soo laabo macaasida iyo dembigan iyo kabiiraday khatarta aad ku jirto ka soo laabo in la yidhahdo fa in lam yatub hadduusan toobad keenin ma ka soo laabanayo salaaddii ma tukanayo toobadkeenkiisu waa inuu salaada bilaabo salaaddii waa bilaabi waay qutila waa la dili markaas laakiin markii la dilo la mid noqon maayo axkaamtii murtadka ninkan muslim caasiya oo la dilay weeye dilkan lagu dilayana waxaa weeye waa xuduud xuduud weeye laga oofinayo maahane qatli lagu dilayo gaalnimo looma dilin ee xad ayaa loo dilay maadaama xad loo dilay isaga qubuurihii muslimiinta waa lagu aasi waa lagu tukanaa salaadii janaasada waa la karfanin sidii muslimkaa loo aasi loola tacaamulo maadaama la xukumay inuu muslim yahay maadaama lagu xukumayo laakiin marka sidaa yacni loo dilayo waa in horta la xaqiijiyo in salaadii haddii salaadu ay tahay salaad waktu daruuro iska leh waktigii daruurada waa inuu salaadii ka saaro maalan salaadii duhurka markuu ka tago duhurkii markii uu baxo waktiga duhurka uu dhammaado hore laga dili maayo leannu duhurku wuxuu leeyahay salaado lagu jamciyo salaad la isku jamciyo leeya salaadii casarka waxaa dhici kartaa la qofkan inuu musaafir yahay bal aan sugno inuu labadooda isku jamcin rabo ayaa dhici karta duhurkii waktigiisu waa tegi bal casirka inuu jamcu taakhiir amuu ka wada bal aan sugo casirkii waktigiisana waa tegi qoraxdiiyaa dhacday qoraxdii markay dhacday qoortaa laga goyo markaas xataa hadduu musaafir noqo waa tuka lahay hadduu isku jamcinayo waxbaan jamcin uu leeyahay maxaa qoraxdu u dhacday hadduu xataa dhihi lahaa duhurkii wuxuu yani uga tegey jamcu taakhiiraan u niyeystay xilliga casirka ayaan ku jamcin lahaa casirkiina waa tegi waa la dilahaya markaas qoortaa laga goy wa xukmuhu xukmu taariki salaad taarik salaadkan la dilay oo qoorta laga gooyey xukunkiisu xukmu muslimiin oo muslim caasi oo dhintay muslimiinta xukunkoodii ayuu la mid yahay waa lagu tukanaa janaasadii waa la aasi waa la karfan axkaamtii muslimka ayaa lagu dureeray atacsiiru haadihi tani axkaamu tacsiir canaanta axkaamteedii wey farqiga udhexeeya alxad watacziir qofkani hala xado iyo hala tacziiro farqiga udhexeeya farqiga udhexeeyana sheekha inoo sheegi doono wuxuu ku leeyahay sheekhu atacziiru tacziirku luqatan min luqatin xagga luqada ata'diibu edeb u yeelidu xagga luqada carabiga waxaa la yidhaha qofkan in edeb iyo anshax iyo usluub in loo yeelo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana تأdiibun edbin wey qofka in la edbiyo calىa dembin liأjli dembin dembi uu galay darteed in loo edbiyo dembigaasoo laa xadda fiihi dembiga dhexdiisa wax xada aan ku sugnaan walaa kafaarata kafaara gudna aan dembiga ku sugnaan gaaliban fii gaalib sida gaalibka aan dembigaasina xadna lahayn kafaara gudna aan lahayn yani sheekhu wuxuu ku leeyahay sharciga tacsiir waxaa loo yaqaan waa qofka in edeb lagu siiyo dembi uu sameeyey darteed dembigaasoo aan xuduudna sharcigu uusan ka waajibin kafaara gudna uusan ka waajibin ayuu ku dhacay sida qaalibka kaasa ah waxaa la yidhaha tacsiir tusaale ahaan qofkii haweeney ka ajnebi ah ayaa la arkay isagoo korkeedii taataabanay ama isagoo shuminaya ayaa lagu soo qabtay oo markhaati ay ku eedeen ama isagaaba qirtay dowladda markaa meesha ka dhisan ee maxkamadda meeshaa ka dhisan qofka maxaa lagu samayn ilaa xuduud ma laha qofkan ma sinaysan oo wuxuu galay dembi xad leh oo maarata boqol karbaash lagu dhufanayo ama dhagax yacni nafta looga qaadayo dembigaas culus ma samayn qofka qofkaasoo kale maxaa lagu sameynaya tacsiir qaaliga markaas tacsiirka uu sameynayo waa bixasabi maa yaraahu alqaadi qaaligu wuxuu canaan uga dhigayo isagaa yaqaana sharcigu ma xadayn tacsiirka intuu la egyahay tacsiirku intuu la egyahay sida habka lagu canaananayo mar walba waxay ku xiran tahay dembiga uu sameeyey khatarta uu leeyahay iyo duruufaha qofku markaas uu ku nool yahay oo qaaligu isku qiyaas qof waxaa laga yaabaa qaaligu inuu yidhaha jeelka gal oo saddex maalmood afar maalmood uu xabiska dhigo qof waxaa laga yaabaa inuu ku canaanto oo yidhaha bal toban karbaasha lagu dhufto ilaa toban karbaasha ha lagu dhifto qof qof waxaa laga yaabaa qaraamaad maaliya inuu saaro qaraamaad maaliya inuu ku soo rogo oo ihaa kun dollar ken dembigaasaa gasha qaraamaad maaliya lagu soo rogo qof waxaa laga yaabaa inuu tinta ka xido marba uun sidii uun uu arko maxkamaddu siday u aragto oo sharcigu uusan xalaynin tacsiirka lama xalayn maa yucazaru liajlihi haadaa midkani maa iladii kiiw yucazaru huwa shaksiga lagu canaananayo liajlihi maagaas dartiis lagu canaananayo maxay tahay waxa lagu canaananayo qofka yucazaru shaksiga waa la canaantaa biijtihaadi اlimaami madaxweynaha dadaalkiisa lagu canaantaa waa madaxweynaha ow wakiilihi wey ow naa'ibihi ama madaxweynaha go-aanka qaadanaya ama wakiilkiisa sida qaaliga maxkamadda fadhiya oo kale waa ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa binaxwi xabsin xabsi oo kalea lagu canaantaa in jeelka la dhigo wa darbin garaac oo kale ayaa lagu canaantaa garaacaas oo naaqisin ka yar oo ka nusqaansan can adnaa xuduudi اlmucasari shaksiga la canaananayo xuduudihiisa xuduudahaas midda ugu yar garaac ka yar algaraac qofkan maalan hadduu xor yahay xuduudaha sharcigu qofka xorka uu ku waajibiyey maxaa ugu yar arbaciin jalda ugu yar afartan jeedal waa shaarib اlkhamri afartanka jeedal oo khamrada xad ka yar ma jiro oo qofka xorka lagu xadiga xuduudda sharcigu uu xadiyay afartankii marka waa inaan la gaarsiin qofka la canaananayo hadduu xor yahay afartanka la gaadhsiin soddon oo kale soddon iyo shan ilaa soddon iyo sagaal karbaash oo lagu dhufan kara laakiin afartan maya qofkani khamre iyo muusan cabbi haddii qofka la canaananayo addoon yahana addoonka maxaa ugu yaraa xuduuddiisa cishriina jalda labaatan waa inaan la gaadhsiin asna tacsiirkiisa tacsiirka addoonka waa inaan asna labaatan la gaadhsiin likulli macsiyatin macsiyo kasta ayaana qofka lagu canaantaa macsiyadaasoo laa xadda lahaa aan xad lahayn walaa kafaarata kafaarana aan lahayn haaliba sida haalibka macsiyo aan xadna lahayn kafaarana aan lahayn ayaa qofka lagu canaana maxaa ka mid ah macsiyadaas wadaalika shahaadati zuuri markaati beenaadkii oo kale markaati beenuhu uu ka markhaati furay markhaati beena uu ka markaati furay maxkamaddaa looga yeeray waa la tacsiira wixii qaaligu uu raa'iyeeyo ama xabsi ha noqdo ama garaac ha noqdo ama wuxuu doon ku sameeyo qaaligu marka maa yufaariqu fiihi tacziiru اlxadda haadaa midkani maa iladii kii yufaariqu fiihi maagaas atacziiru tacziirku uu ku khilaafo alxadda xadka uu ku khilaafo halkan sheekhu wuxuu ga hadli xadka iyo tacziirku maxay isku khilaafsan yihiin yufaariqu tacziiru tacziirku wuxuu khilaafaa alxadda xadka fi alaaثati ashyaa saddex shay isku khilaafsan yihin xuduuddii aan soo marnay oo gacmo goyntii saariqa tuugga gacanta laga jarayay kii khamrada soo cabay afartan kalbaash lagu dhufanayey kii zaanigii muxsankaayoo guur soo maray dhagax nafta looga qaadayey kii aan guur soo marin oo zaaniga boqol karbaash lagu dhufanayey xuduudihii aan soo marnay tacsiirku waxay isku khilaafsan yihiin saddex shay ikhtilaafi ikhtilaafi tacsiir tacsiirka iskhilaafkiisa biikhtilaafi naasi dadka iskhilaafkooda wuu isku khilaafsan yahay tacsiirka iyo xadka waxay isku khilaafsan yihiin tacsiirkan waxaa laga yaabaa laba qof oo hal dembi oo isu eg gashay hal dembi oo isu eg ayay galeen maalan ninkani naaka ajnabiya ayuu jirkeedii salaaxay kanina naaka ajnabiya jirkeedii salaaxay waxaa dhici kartaa qaaligu xukun iskhilaafsan inuu ku kala xukumo tacsiirka oo kana uu yihaha shan karbaasha lagu dhufto kana uu yihaha jeelka la dhufto لأن mar walba waa wax ku xiran duruufaha qofka iyo qaaligu wuxuu raayiyey wax ku xiran way tacsiirku laba qofoo marka hal dembi wada galay ayuu qaaligu marba duruufahooda inta fiiriyo uu dhihi karaa midkana waxaa u xanuun badan xabsiga kana waxaa u xanuun badan karbaashka midba waxba xanuunjin kara qofba meeluu ka naxaa qofba meeluu ka naxaa mid waxaa laga yaaba markaas karbaashkan iyo waxyaalahaas oo dhanba ay la fudud yihiin laakiin hal maalin haddii la xabiiso wax walba ay uga dhib badan tahay jira qofku qiyaasa qaaligu marka duruufaha qofku qiyaasi marka bikhtilaafi naas isku khilaafeen tacsiirku laakiin xadka may xadku isma khilaaf haddii ninkan tuugaahi uu xado kan kaleo tuuggaa isaguna uu xado isma khilaafayo xukunkooda ma la dhahayo kan gacanta laga jaro kanna lugta laga jaro isku mid waayo laba mid walbaa gacangoyn wey bas dadku iskuma khilaafa xuduudda wajawaasi shafaacati ergada bannaanaanshadeedii ayay isku khilaafaan iyo walcafi cafinta banaanashadeeda fiihi fi tacsiiri la iska cafiyo waxaa kale ay isku khilaafsan yihiin tacsiirka ergaa ku banaan yani qaaliga inta loo ergeeyo la yidhahdo qofka mar dambe u laaban maayo qaaliyo waxba ha tacsiirina iska cafi ergadeenna iyo shafaacadeenna aqbal dad odayaalayo dad qaaligo marka uu garanayo inta u tagaan la yidhahdo iska cafi mar dambe u laaban maayo qofka sharciga waa banaanta taas laakiin xuduudda ergada sharciga kuma banaana tuug waxaadayoo kale gacanta laga jarayo haddii odayaal inta maxkamaddii ay tagaan warqaaliyu mar dambe u laaban maayo gacantan ka cafi gacantii ka goyn maba banaana mana laga yeeli maxkamaddana laga yeeli maayo odana laga yeeli maayo leannu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xilligiisii haweeney qabiilka heer quraysh u dhalatay almakhsuumiya alqurashiya ayaa waxaday markaasaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xilligii uu noolaana xuduudda waa la oofin jiray qofkii waxada gacanta laga jari jir qabiilkii marka reer quraysh waxay yidhaahdeen gabadhan gacanta lagama jari kareen yaa nabiga kala hadla sal allahu wsala wbaaraka caleyh markaasaa la yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu aada u jecel yahay usaamat bnu zayd saxaabiga usaamaha loo diro nabigu sala allahu alayh wasalam usaama u tegey nabigu sala allahu alayh wasalam nabigu sala allahu wasalam wbaaraka aleyh aada ugu caroobay uu ku xanaaqay usaama wuxuu ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah usaama waxaad iigu timid inaad ka ergeyso xuduudda ilaahay inaan hadda daayo oon cafiyo saas ay igu timid low anna faatima binta muxamedin saraqat laqadactu yadaha nabigu sala allahu wasalam mubaarak caley wuxuu yidhi gabadhaydoo faadimahun jecelahay hadday wax lahayd gacantaan ka jari lahaa nabigu sala allahu wasalam mubaarak caley marka xuduudda shafaaca lama xuduudda shafaacada laakiin tacsiirkan erge iyo shafaaco iyo waxyaalaha ugu bannaan tahay xuduudda wa ana taalifa waxay kale isku khilaafsan yihiin xuduudda iyo tacsiirka wa ana taalifa wixii ku dhintay bihi bitacsiiri tacsiir wixii ku talfoo ku dhintay madmuunu waa la damaantaa waa laga rabaa tacsiir wixii ku talfay oo ku baaba ayuu ku dhintay waa la rabaa taas waa la damaani oo maalan tacsiirkii qaaligii maalan ninkan wuxuu yidhi ha lagu dhufto yacni jeedal ha lagu dhufto ilaa labaatan labaataniyo shan jeedal ha lagu dhufto canaana ula jeeda tacsiir jeedalkii ku dhuftay qaaligii waa ku dhuftay ninkii jeedal ku labaatan shan ayuu ku dhuftay waa geeriyooday facala alqaadi addiya qaaligii diya laga raba diyo ayaa qaaligii laga raba laakiin haddii qofku uu ku dhinto xuduud sharci ah maalan qofkii haweenayuu ka sinaystay isagoo wax nikaaxa soo maray boqol karbaasha lagu dhuftu yihi qaaligu boqolkii karbaash qaaligu uu ku dhufanayo boqolkii uu ku dhintay falaa damaana walaa diya lamaanna male diyana male qofku xuduudda ah hadduu ku dhinto laakiin tacsiirka maadaama uusan qiyaas lahayn qiyaas maadaama uusan lahayn oo sharcigu uusan qiyaas iyo xad gooniya uusan u jaangoynin waxaa la rabaa qaaligu inuu dadaalo wax uusan ku dhimanayn inuu qofka caafimaadkiisa iska fiiriyo qofka maaragtaahay uu yacni duruufaha uu ku nool yahay uu qiyaaso waxa lagu dhufanayo usha waxay la eg tahay uu iska fiiriyo taxadar badan waa inuu sameyo qaaligu markuu tacsiir sameyo maxaa tacsiir wuxuu dhinta waa laga rabaa qaaligu damaankiisaa laga rabaa marka masaa'ilkaas saddexda ayay isku khilaafsan yihiin tacsiir iyo xuduudda asiyaal haadihi middan axkaamu siyaal waa weerarka axkaamtiisa halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay siyaalka waa weerar bini aadama ku soo weeraray ama xoolaa ku soo weeraray neef ratiyahoo dad cun ah rati ayaa ku soo weeraray ama ruux bini aadama naftaadii iyo maalkaadii kuugu sharcigu muxuu ka qaba asiyaalu siyaalku luqatan min luqatin xagga luqada carabiga alistidaalatu isku taagiddu iyo walwuhuulu ku boodid qofka in laysku soo taago la gardarraysto ayaa waxaa la yidhaha siyaaq gardarro wey qofka laysku soo taago iyo walwuhuulu ku boodid qofka lagu soo boodo oo la gardarsado wa sharcan min sharcin xagga sharcigana alistidaalatu isku taagid weeye qof muslimoo laysku soo taago iyo walwuhuulu ku boodid cala alkhayr qof kaleo kayrkiisa uu kusoo boodo biayri xaqi xaq la-aanna uu qofka kusoo boodo oo weerar kusoo qaado kaasa waxaa la yidhaha siyaaq xukmu dafci saa'il haadaa midkani xukmu dafci saa'il qofka wax soo weeraray difaaciisii difaaca xukunkiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay qofka hadduu kusoo weeraro ama xayawaan ha noqdo ama neef xoolaa ha noqdo ama bini aadam ha noqdo hadduu saa'il jiruu weerar uu soo qaado difaaca xukunkiisu muxuu sharcigu ka qabo in layska celiyo layska difaaco dafcu saa'ili kan soo weeraray difaaciisu bil akhafi midka ugu fudaydka badan u ahaada qof hadduu ku soo weeraro ama neef xoolaa uu ku soo weeraro boorgooyo kama bilaabaysid meesha ugu hooseysa horta ka soo bilaaba qofka ku soo weeraray duruufihiisaad qiyaasi duruufihiisaad fiirin hadduu cagajuglayn iyo canaan iyo uu kaaga tegi karo hubka uma qaadanayso haddaad u cagajugnayso oda canaanato duu boodayo dee kow ma dhehaysa qoortaan ka goynuley maxaa qoorkooyo keenay qofka adigo cagajuglayn iyo canaanba uu kaaga tegayo qoorgooyo ma banaan inaad hub kula soo gudo haddii qofkani markaa waxyaalo fudud uu kaaga tegayo bur iyo inta usoo qaadato iyo waxyaalo maaragtaa markaa dhiig ka daadinayo laakiin nafta aan goynayn hadduu kaaga tegayana oga dhiigaad ka daadin si uu kaaga caro haddaad waxaasoo dhan inta fiiriso uusan ninkan waxaan yeelay cagajuglayn eh, bur loo soo qaatay iyo dhagax loo soo qaatay waxaas hawshaas hadduusan yeelin qofkii aad aragtay markaas kabacdi qoorta waad ka goyn karta markaas kabacdi haddii wixii oo dhanba qofkan uusan akhrisanayn wax walba ku samayso qoorta u dheerayn karta marka laakiin marka hore waa inaad ka soo bilowdo bilakhafi falakaf ama siday uga fudud dafcu saailin ruuxa wax soo weeraray difaaciisu bilakhafi kan fudaydka badan u ahay falakhafi haddana kan ku xiga oo fudayd badan midba say u kala fudud yihiin midba say u kala yani fudud yihiin ayaad ka soo bilaabay dafcu saaili kanka soo weeraray difaaciisu bilakhafi midka fudaydka badan lagu difaaco falakhafi midka fudaydka badanoo ku xiga lagu difaaco waajibu difaacaasi waajib marba sida yacni aada u taagsan karto qoorgooyo aada uga leexleexan karto aad ka leexleexan haddii laakiin lagugu kalifo dil iyo qoorgooyo qoortaad ka goy marka dee si kale uu ku joogsan wa waa waajib markaa in laiska difaaco idaa kaana almas-uulu calayhi shakhsiga lasoo weeraray macsuuman qof dhiiggiisa la ilaaliyey hadduu yahay oo shareecadu ay xaaraan ka dhigtay in dhiiggiisa la daadiyo qof shareecadu ay xaaraan ka dhigtay in dhiiggiisa la daadiyo hadduu soo weeraro waa waajib markaa in laga celiyo laga difaaco oo min nafsi nafti ah nafuu rabaa inuu yani baabi'iyo ow darafin ama xibin ah gacanuu rabaa inuu qofkii ka gooyo ama naftiisao dhan uu rabaa inuu u qoonsado waa la iska difaaci kaasoo kale waa waajib la layska difaaco oo manfacati cudwin ama xibin manfacadeedii ah ama nafna uma socdo xibin inuu jarana uma socdee xibin manfacadeeda inuu baabi'iyo u socda oo gacantii oo kale inuu yani neerfaheedii uu qallajiyo si ay jiis u noqoto gacantii dhibaata u geysanaa gacantii ama lugti ama ishuu ridi ishiiu rabaa dareenkeedii iyo araggeedii inuu ka baabi'iyo waa waajib wey isaga la iska difaaco aw amase budcin ama budcigii ah cawru u socda wuxuu u socda cawro weeyo haweenkii inuu xoogo kufsado kufsi wey wuxuu u socda waa waajib waxaasoo dhan in laga difaaco qofka waajib sharciya budci hadduu u socdo oo haweenkii maxaarimtii iyo waxyaalaha uu kufsanayo waa waajib in laga difaaco aw amase muqadimaatihi muqadimaati اlbudci ama budciga waxyaalaha ka hormara ama haweeneydii cawradeedii iyo zina iyo ma gelayeen waxyaalihii ka horeeyey zinaduu samayna taataabasho iyo shumis iyo jirkeeda inuu maaragta taabtay waxaas ku socda waa waajib wey marka in laga ilaaliyo laga difaaco waa waajib sharciga wa izun wa huwa dafciga difaaca qofka kusoo soo weeran jaa-izun mid bannaan wey idaa kaana hadduu yahay almas-uulu calayhi shayga la soo weeraray maalan maal hadduu yahay haddii laakiin waxa lasoo weeraray oo uu doonayo inuu qaato xoolo ay yihiin difaacaasi waajib ma ahana waa bannaanya ila wixii naf hadduusan qofku goynayn oo haweenna cawradeedii uusan u socanin haddaa rabtana maalka ood u fasixi kartaa ha qaato haddaa rabtana waa ka difaaci karta labadaba sharcigu khiyaalkusa aw amase ikhtisaasan uu yahay wax la khaas yeelay oo ruuxa bini aadamka ugu khaas yeelay ayuu rabaa inuu qaato shareecada islaamka ama istilaaxa fiqhiga maalka iyo ikhtisaaska laba u kala yaqaan ikhtisaas waxaa la yidhahda wixii juluudulmeyta oo kale iyo alkilaab labadaasa ikhtisaas la yihahda juluudulmeyta yacni maqaarada harkaha harkaha waxaa la yidhaha sharcigu wuxuu yaqaan ikhtisaas ey haddee adigu aada iska leedahay ama guriga ey uu kuu joogana eyga waa maal sharcigu uma yaqaano eyga guriga uu kuu joogo adigu aada iska leedahay maal lama yidhaah e maxaa la yidhaah ikhtisaasaa la yidhaha marka wuxuu u socda hadday tahay harkahaas iyo eeyaha guriga kuu joogo adigu aada iska leedahay waxaas haddii u socdana difaaciisu waajib ma ahane waa jaa-is ay bannaanta haddaa ka difaac haddaa rabtana ha qaato labadaba adigaas ayaa raba wakadaa sidaasoo kale waxaa la mid a ah, annafsu naftii iyadana in laga difaaco xukunkeedu waa sidaasoo kale waa jaa-is way bannaan tahay maxaase shardi ah idaa kaana saa'ilu qofka wax soo weeraray musliman hadduu yahay ruux muslim ah muslimkaasoo maxquuna dami dhiiggiisa la dhowray oo shareecadu dhiiggiisa ay dhowrtay haddii qofka adigii muslim weye ama dad muslimiinu soo weeraray ama adiguba kusoo weeraro muslima ah. qofka kusoo weerarana waa qof muslima oo gaal xarbi aan ahayn oo dhiiggiisu shareecadu ay ilaalisay way qof kusoo weerar naftaaduna kuuyi labadaba way kuu bannaanta sharcigu laba xaalaba khiyaar ku siiye inaad iska difaacdo maadaama naftaadii uu goynayo isagana aad disho kow aada siiso khiyaarka waxaad kalood khiyaar u leedahay inaad gacmaha ka laabato ha ku dilo si dembigaaga maalinta aakhiro ee qiyaamo uu u qaato isaga oo sidaas uu u khasaaro noloshiisa adduunya iyo mid aakhira laakiin qofka aada gacanta ka laabanayso waxaa shardi ah ood leedahay way ii bannaan tahay naftaydu u socdaa gacantana waan ka laaban aada leedahay waa inuu yahay qof muslima ama gaal maya gaal ma bannaano inaad tidhaahdo waa iska sabri gacantaan iska laaban dembigaygu qaad taas ma bannaano sharcigu kuma bannayn gaalku soo weeraray ee xarbi ah ama mucaahada wuxuu doonaba hal gaal hadduu ku soo weeraro inaad gacanta ka laabato tiraaho dembigeyga asaa qiyaamo qaadan oo gacanta aad ka laabato ma bannaana sharci midkan hadda kitaabku kuu sheegayo uu leeyahay wakada nafsu idaa kaana saa'ilu muslima maxquuna dam waa qofka ku soo weeraray hadduu yahay qof muslim oo diiqiisa shareecadu ilaalisa aan khiyaar lagu siiyey inaad disho ood ku jihaado inaad gacanta ka laabato waa sidii go-aankii uu qaatay yani haabil oo nabiy llaahi aadam wiilkiisii uu yihi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak go-aankii uu qaatay wuxuu yihi haddaad gacantaada walaalkay isoo fidisid si aad ii disho maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak anugu gacanta kuu taagi maayo si aan kuu dilo inii uriidu an tabuu'a biismi waismik fatakuuna min asxaabi الnar waxaan doonayaa buu yihi dembigeyga iyo kaagaba in dusha ilaahay uu kaa saaro ahlu naarna sidaa aad ku noqotay marka qaabiil muxuu sameeyey gacantii uu ka laabtay walaalkiisoo muslima ah uu u yimid sidii ku dilay waana sidaan doonayuu yuhi dembigeyga inaad la wareegto go-aankaa wuu ku banaayay waa go-aankii qaabiil uu qaatay weliba awqaatu lfitan waqtiyada fitnada lagu jiro nabiga salى allahu calayh wasalam wuxuu yihi fakun almaqtuul walaa takun ilqaatil kan la dilay noqo ee kan wax dilay ha noqon uu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka qofku soo weeraray hadduu qof muslim yahay shareecadu go-aan waxay kuu siisay gacanta inaad ka laabato iyo inaad gacan u qaato oo disho isagana labadaba xaq ayaad u leedahay xadiis waxaa jiray imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay oo nabiga salى اllahu alayh wasalam uu yihi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid qofkii asagoo maalkiisa iyo hantidiisa difaacaya la dilo waa shahiid yiri nabigu salى اllahu alayh wasalam qofkii asagoo naftiisa difaacaya la dilana waa shahiid yiri nabigu salى اllahu alay wasalam marka adigoo gacan u qaaday hadduu adiga ku dilana shahiidaa tahay haddaad adigu dishana waa hadur waa ey ku soo weeraroo kale dhiiggiisii hadur u noqon haddaad disho ninkaas saa'ilkaa itlaafu اlbahiima hadihi tani axkaamu itlaafi اlbahiima neefkii xoolaha ahaa talfintiisii talfinta xukunkeedii ayuu ayuu ka hadlay sheekhu raximah llahu tacaala halkan sheekh wuxuu uga hadlay neefka xoolaha hadduu wax baabi'iyo wax kharibo qof uu dilay ama beer uu dhex galo beertii uu daaqay ama cuntuu cunay ama waxbuu daadiyey wax uun hadduu halleeyo neefka xoolaha ah xukunkiisu see noqon itlaafulbahiimati neefka xoolaha talfintiisii uu wax talfiyo madmuunun waa la damaani calaa diliyadi gacanta qofka u saaxiibka ah dushiisaa lagu damaani qofkii neefka xoolaha gacanta ku hayay ayaa laga raba in kaana shaksigu macahaa maca albahiimati neefkaas bahiimadaa micigeeda hadduu ahaayo xoolaha uu la socday isagaa laga raba xoolahaas waxay hadlay maalan qofkan farasku watay ama dameeru watay ama neef geelu watay asagaa gadaal ka kaxaynaya in kaana macahaa marka lagu leeyahay yacni waxaan farqi aan kala lahayn sawaaءun kaana saa'iqan aw raakiban ow qaa'idan qofkii waa qaa'id oo neefkii waa hogaaminaah waa hor socdaa ama waa saa'iqoo gadaalu ka qumina gadaalu ka wada ama waa raakib oo neefkii waa dul saaran yahay saddexda masalaba waa isku mid fa calayhi damaan neefkaas wuxuu halleeyo isagaa laga raba an waxaa wey neefkii hoggaankiisa adiga ahay ama saaiqaa tahay oo gadaalaad ka kaxayne ama qaa'idaa tahay oo hogaankaad haysa ama raakibaa tahay oo neefkii aad saaran tahay ratigii iyo dameerkii iyo faraskii ayaad saaran tahay aduu marba haddaadba neefkii la socoto wuxuu halleeyo fa calayka waa dushaada waxbuu cunay waxbuu dardaray waxbuu daadiyey wax walba beeru daaqay wax walba adigo ee damaanteed wa haddii kale lama socdo oo neefkii waa keligiisa iska daayay mooye isagii lama socdo fa gayru madmuunin fa huwa shaygii la talfiyey gayru madmuunin calayhi cala saaxib gayru madmuunin calayhi cala almaalik qofkii maalinka ahay ahayoo neefkan iska lahaa dushiisa mid lagu damaanayo keyrkiisu ma damaanayo shaqo kuma laha haduusuma neefkii uusan la socan ilaa in qasara inuu gaabiyey maahan fii rabdihaa rabbi lbahiima neefkii xiriddiisii meesha uu ku xiray inuu ku gaabiyo maahan uu xadgudub uu ku sameeyey xiriddii uu xiray haddii qofkii uusan neefka la socan oo neefkii uu iska sii daayey shaqo kuma laha neefkaas neefkaas wuxuu halleeyo shaqo kuma laha laakiin wuxuu shaqo ugu yeelan karaa uun maalan neefkii waa xiray meeshuu ku xirana meel habboon ma ahay meelaan fiicnayduu ku xiray maala meesha aan fiicnayn ku xiri maxaa looga jeedaa ka an rabadaha biariiq meel wadaha uu ku xiray neefka waddadii wax walbaa soo maray neefkan aad waddada ku xirtay wax ka itaalyaraa soo maray caruuraa soo marayso dad maaragtaahay alaab wataa soo maray caruuruu dil faraskii aad meesha ku xirtay dariiqa aad ku xirtay ama neefkii geel ahaa ama dameerkii aad dariiqa ku xirtay caruuruu dilay alaabtii waddada laga marayo alaabtii uu baabi'iyey fa calayka adigaa lagaa dan adaa xad gudbay maadaama meelaan habboonayn aad neefkii ku xirtay aw amase irsaaliha ama sii daynteedii ayuu ku gabood faray neefku markuu iska dirayey ayuu gabood faray sii dayntii ku gabood faray uu fasaxay sii daynta muxuu ku gabood faray ka an arsalahaa walow nahaaran limarcan bitawasudi masaaric neefkii wuxuu ku diray daaq daaqaasina wuxuu ku dhex yaallaa beero beeraha ku hareeraysan daaqa haddii wuxuu og yahay daaqan uu u dirayo uu leeyahay neefkii dhinaca daaqa uu u dirayo beeraha ku hareeraysan beerihii marka ku fakaday neefkii uu daaqay waa xadgudub xadgudubaya marba haddii daaqii beera ay u dhow yihiin waa xadgudub qaabkuu u diray ku xadgudbay isagaa laga rabaa beerahaas hadduu soo daaqo oo walam yuqasir maalikul mutlafi shayga la talfiyey qofkii iska lahaana uusan gabood falin uusan xadgudub samayn maxaa shardiga daabaddu markuu diray qofka beerta iska leh waa inuusan xadgudub samayn isagu amaa qofka beerta laga daaqay hadduu xadgudub sameeyo maalan waa xilli maalin maalinaa la diray xoolaha neefkaa la diray beertuna waxay lahayd gidaara ku wareegsanaa albaabna way lahayd albaabkii uu iska dayacay albaabkii neefkan kama uusan xiran waana ka xiran karin albaabkii uu iska furay neefkii waa soo galay beerta albaabkeedii furan wuu daaqay waxba lagama rabo ninka neefka iska laha lannahu xadgudubku wuxuu ka yimid ninka beerta iska lahaa anu beerta albaabay laheed waxaa u fududayd inuu albaabka ka xirto saas uga badbaadiya marka mas'alada itlaafu lbahiima mar walbaba waxay ku dhisan tahay oo lagu dhisahayaan mas'alatu taqsiir qofkii gaabiyo gabood falay aa mar walba oo damaanta yeelanay qofkii gabood falay ayaa damaanta yeelanay allah subxaana